wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys soomaali sudanes hosbital s s h bremier woled baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier woled adeega adeega markale ismaqal wanaagsan waa subax arbaco ah taariikhduna ku beegan tahay soddon iyo kowda bisha koowaad ee janaayo sanada laba kun afariyo qodobada barnaamijka falanqeynta aad ku maqli doontaan hadduu eebeedmana waxaa kamid noqonaya madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo ka hadlay dagaalka al-shabaab iyo faragelinta itoobiya iyo sidoo kale madaxweynaha puntland siciid deni oo sheegay in gogashii ay dhigeen puntland looga hadlaya arrimaha soomaaliya ina aqbashay dowladaha soomaaliya dhowaana gogashaas la dhigi doono magaalada garowe qodobadaas iyo qodobadii kale ee nagu soo kordha xubintii kalamaan ayaad maqli doontaan mar kale iyo falanqaynta warar si lagu saliday umad yahay u noolo sida aadmigo kale u lagu salidaye umad u noolow sida aadmigo kale u noolowwaa hagaag sida aadmiga u noolow heystaasi waxay dahafur ahayd barnaamijka falanqeynta wararka qeybihii hore barnaamijkeena ayaana ambaqaadaynaa haynu ku bilownay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor ayaa waxa uu sheegay in dowlad ama maamul goboleedka galmudug ay qeyb libaaxle ka qaadanayaan dagaalka lagula jiro al-shabaab isagoo sheegay in deegaano fara badan intii uu socday dagaalka lagula jiro al-shabaab ay ciidanka daraawiishta galmudug iyo sidoo kale milatariga soomaaliya oo iskaashanaya ay deegaano fara badan gacanta uga dhigeen maleeshiyada al-shabaab sidoo kale madaxweynaha waxa uu ka hadlay faragelinta etoobiya ay ku hayso qeybo kamida ah biyaha soomaaliya isagoo sheegay in galmudug ay ku shaqeyn doonto heshiiskii madasha wadatashiga qaran islamarkaana ay ka go-an tahay midnimada dalka inay si wadajir ah u difaacaan madaxweynaha oo arinka ka hadlayna waxa uu yidhi mudane guddoomiye mudanayaasha golaha wakiilada dowladda galmudug waxaan ku ammaanaynaa halkan bogaadin iyo ammaanin kaga soo jeedinaynaa sida muddadii ay uu jiray baarlamaankan ay u guteen howlihii iyo shaqooyinkii waaweynaa ee dowladdiska dowladda galmudug waxaan ognahay baarlamaankani dowrkii weynaa ee uu ka soo qaatay shuruucda baahida badan loo qabay aadka u badan ee ay ku shaqaynayeen ama ku shaqaynahayeen hay-adaha dowladda galmudug taasoo ah saldhigga iyo salka dowladnimadu ku taagan tahay oy dhammaan dad ruxaan bixiyeen meel mariyeen aad iyo aad baan baarlamaankeena sharafta leh odana guddoomiye ugu ammaanaynaa sidoo kale dhammaan howlihii dalka ka socday gacantii baarlamaanku geystay hadday ahayd dibudhiska dalka doorashooyinkii golayaasha deegaanka iyo degmooyinka iyo matalaadooda dagaalka lagula jira khawaarijta iyo ka xoraynta dalka argagixisada oo qaar aan ognahay xildhibaanada ka mid midi ah inay ku shahiideen aan rabna halkaa inaan uga tacsiyeyno dhiraano ilaahay subxaanahu wa tacaala shahaadadoodii hawaan qbalo baarlamaankii ugu shaqada badnaa ugu adkaa ee iska soo gudbiyey galmudug marxalado badan iyo xaalado badan ay soo martay ayaa tihin waxaan leenahay mar kale mudane guddoomiye baarlamaanka iyo hoggaankiisaba aad iyo aad baa u mahadsantihiin sidaa dalka u hoggaamisan intaas kadib haddii aan warbixinno yar uun isdul taago guud ahaan dalka aada iyo aad bad xaaladiisa ula socotaan u sarreysaa waxaa dhinaca amniga markaan ku hormaro waxaa socda dagaalkii aan kula jirnay kooxaha khawaarijta muddada dheer guulo badanna laga gaaray dalka in badan oo ka mida laga xoreeyey maanta dad badan oo reer galmuduga nabad xorriyad iyo xasilooni ay ku naalloonayaan kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qorqor ka hadlayay arrimo badan markaana madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa sheegay in gogashii ay dhigeen puntland taasoo looga hadlayo arrimaha soomaaliya ah ee naqbasho dowlada soomaaliya ah ayuu sheegay in dhowaan gogashaas la dhigi doono magaalada garowe dani ayaa sidoo kale sheegay in waqtiga kaba dambeysta ah ee gogasha laga sugi doono waqtiga rasmiga ah inuu qabto madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud sidaana gogasha markaa ay uga qeyb galaan waxgaradka aqoon-yahanka iyo dhammaan mas-uuliyiinta soomaaliyeed madaxweynaha oo arinkaa ka hadlayana waxauu yidhi waxaan si gaara ah ugu mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo wafdigii ballaarna ee la socday oo uu ka mid ahaa brimister ku-xigeenka eh, saalax jaamac sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa madaxdii eh, dowladaha xubnaha kaha dowladda federaalk ee kasoo soo qaybgalay caleemasaarka iyagu wufuuddoodii waxaan si gaara ah ugu mahadcelinayaa wufuuddii ka kala timid wadamada jabuuti kenya iyo dowlad degaanka soomaalida ethoobiya waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dhammaan dadweynihii iyo saaxiibadii ka kala yimid soomaaliya gudaheeda iyo dibaddeeda ee u yimid munaasabadan waxaan sidoo kale rabaa inaan uga mahad celiyo dadka reer puntland guud ahaan gaar ahaan magaalada garowe sidii diiranayd ay usoo dhoweeyeen dadweynihii iyo dadkii iyo madaxdii iyo wufuuddii kala duwaneed ee magaalada timid muddadii ay joogeen waxaan si gaar ugu ah mahad celinayaa ciidamadii nabadgelyada sugayay iyo dhammaan howlwadeennadii guddigii qabanqaabada iyo howlwadeenadii la shaqaynayay oo runtii si sharaf iyo milga ku jirta usoo dhoweeyey dadweynihii iyo madaxdii iyo dadkii kala duwanaa ay u yimid munaasabadda waxaan si gaar ugu mahad celinayaa isimadii dhaqanka waxgaradka reer puntland iyo dhammaan sidoo kale dhaqankii ka soo qaybgalay munaasabadda ee iyagana nooga yimid degaanada ka baxsan puntland intiba waxa ay runtii mudan yihiin sharaf iyo mahadnaq anaa ku hadlaya magaca dowladda puntland iyo magaca eh, runtii dadka reer puntlandba waxaan ka mahad celinaynaa sida sharafta leh ee munaasabadaas noogu dhacday iyo sida mugga iyo miisaan kale looga soo qaybgalay inkastoo munaasabad caleyba saar ahayd haddana waxaa ka dhashay fursado dadkii faraha badnaa ee soomaaliyeed isu yimid ay ku sheekaystaan uga wada hadlaan masaalixda dalka guud ahaan iyo midda gaarka ah ee gobolka geeska afrika iyo midda gaarka ah ee dadka soomaaliyeed intaba runtii wufuuddii kala duwaneed duwanaday ka timid falanqayn iyo xogswadaarsi fara badan ayaa ka dhacday waxaa ugu muhiimsanaa kulan uu shirgudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoonka baarlamaanka puntland sidoo kaleet ay kasoo soo qayb galeen mas-uuliyiintii xubnaha ka ee dowladda federaalka madaxweynayaashoodii madaxdii hore baraaministiradii hore madaxweynayaashii hore ee puntland iyo madax kale oo runtii ku sugnayd goobta sidoo kalena waxaa ku weheliyey baraminister ku-xigeenka oo wafdigiisa ka mid ahaa waxaa kulankaas looga wada hadlay gogoshii dowladda puntland ay u dhigtay in arrimaha soomaaliya guud iyo kuwa gaarka aba ee muddooyinka soo socda in looga arrinsado wuxuu madaxweynuhu runtii soo dhoweeyey gogoshaas wuxuuna ku baaqay in gogoshaas garoowe la qabto wuxuu sidoo kaleeto brime minister ku-xigeenka uu u xil saaray diyaarinta ajandaha gogoshaas looga hadlayo kulankii xigay markuu tegey kadib waxaa la falanqeeyey ajendayaasha hortobinta u leh in munaasabadaas lagu soo bandhigo gogoshaas looga wada hadlo uuna u gudbiyo madaxweynaha si uu soo xadido wakhtiga ku habboon ee gogoshaas looga falanqayn doono arrimaha hortobinta u leh soomaaliya kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni oo ka hadlayay gooshii uu sheegay dhowaan inay dhigeen magaalada garowe weli waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka falanqeynta wararka waa hagaag qaybihii dambe ee barnaamijka falanqaynta wararka ayaan isla soo gaarinaya markaana kusoo dhawaada xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe inaa adeeray adiganaqoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfila sidaanay ilmuhu uga qosliyaan warshaddaisbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso aryaadhaha kale maana istaad iyo muqdisho waxaa ka dhacday eh. war wallaweynay ciyaartiinna xiisaheeda iyo xamaasadeedu way badnayde koobka lagu tartamayay madaha buu ahaa urba waxalay magaalada gaalkacaya lagama seexan haddii gurbaankii beriga ka socday waqooyiga kama buu u diidey dadkana waxaa u shidnayd koobka geya cabudba geya guricayl geya cadada geya baxda geya dhuusamareeb geya gaalkacya geya balambal geya celdheer geya warnamiya umaysiin warsaday isunga rooytan hamar ila gaalkacya haddii kuhund duruwayten holisiinkuroy maysuu biifaden ummadewila sababtaad uga baxdeen sidaasay ahayd bow nin carooda laga badi dheegi jiray aryaadhaha toddobaadkii la soo dhaafa xamaasada iyo xiisadu halkay maraysa dad badan oo waxgarad haa ka xumaaday sababtoo ah dad maangaab ahaa cayaarihii gobolada u dhexeeya wax qabiil ka dhexeeya ka dhigay laakiin ninkii muqdisho hore u joogi jiray waxba uu arki mahaynoo iyadoo xabad lagu tartamayo u arki jiriye laakiin ilaahay mahaddii beriga waxa lagu tartamayaa huwaa banooni maansho anaa kaa xabada badanna maahina anaa kaa cayaar badanay maraysaa muga ilaahayaa quluubta gedgediya abnigana keena hadda cayaartii dhacday iyo amnigii ay ku dhammaatay ilaahay weyne waaxidka ah looga mahadnaqo muga lamaadna ciidankii abniga sugay ha looga mahadnaqo muga saddexaadna banoonigiinna iska cayaara balaaye iyo baas ma jirtee wardabowa koobka la ciyaarahaya buntland kamaysan qayb gelin doorashana waa ku mashquulsanayn ciyaartana waa fiirsanaynay dariska xalaashaana waa u hambaliya yaa shalay inaad darta oduga bacdeen ma ogtiin horta waar walloweynay haddaa farigelinta naga dayn weyseen hataa ciyaaraha ma naga qaybgelin weydiin warwaaqlow taageerayaasha somalilan iyagoo calankoodii sitay garoonka joogeen waar miyaa la aqoonsaday war anigu soomaaliya ina isbeddel nabadeed ka socdo waxaan ku ogaaday markaan arkay dad habeen hore garoonka hortiisa ku baryey iyo markaan arkay dad isboortisku dhab ka yahay oo oynayo in laga guulaystaaha ay dhib ku tahay iyo kuwa markay guulaysteen farxad la oynaya marka kubaddu waa isdhexgal iyo astaan nabadeede sadaashu waa guul war kalamaaney orama yaabtaa la yidhi waxayna dhaheen intii caalamka galmudug wadatay ayaa badda naga difaaci kartee yaa naga celin raba eebaago inta kalena hadday ugu darantaa ka sii daraa laheed war kalamaaney anigu horta waxaan u hambalyaynayaa labada tababare ee hirshabeelle galmudug kala watay axmed tahliil iyo cabbaas maxamed labadubana mas-uuliyadaay muujiyeen intaan cayaartu bilaabanna labada kooxood ay isu keeneen ayagoo gacmaha isaysayna soo bandhigeen taageerayaashana waxay ku dhaheen banooniyaan cayaaraynahe dagaal nagama dhexeeyo adinkana taageerayaal banooniyaa tihiina taageerayaal beeleed ma tihiin waxa kale oo hambalyeelinaa oo mas-uuliyad muujiye garsoore sarakaafishiina iyo labadii calawadee la shaqaynaye waxa kaloo dadaal lama iloobaana suubiye xiriirka kubadda cagta waxa kaloo mahad mudan oo dadaal weyn sameeyey ciidanka amniga kuwa garoonka gudaha joogay iyo kuwa bannaanka joogay iyo taliyaashooda oo marna nasan weli bili iyoonay guru ii suurtun waaley taageerayaasha war war taageerayaasha sanadkan waa la yaabay shalay kuwa garoonka dhexdiisa inta fawda ka sameeyey askartu soo qabatay waxay ku baryootameen inaan banaanka loo saarine shabaqle inta lagu rido ay gudihiisa ciyaarta ka fiirsadaan kadibna gawaarida shabaqlayaasha aheed oo garoonka dhex taalay ayaa inta lagu xiriyey halka ciyaarta ka fiirsanaya inay ka taageerayo inay ka dhex boodboodayeen ciyaar buntland ka maqan tahay inay xiisaddaa yeelan kadhodee ma malaynayn war sanadkan ciyaarihii maamul goboleedyada muqdisho ka dhacay kuwii hore waa ka bedelnaayeen xamaasadooda iyo xiisadoodu waa kacsanayd soomaaliyana kuma koobnayno xataa adduunka lagala socday sababtoo ah madaxweynaha fiifa waa soo hambaliyeeyey qaramada midooboo la yaabo aaminila in ciyaar sidaasoo kaleeta soomaaliya lagu qaban karo amniga ay kusoo dhammaan kartana waa soo hambaliyeeye oo kaali dad walaalahadii aanu isku hambaliyeen ciyaartuunubuma ka jarne war koobka yurub laga ciyaaro faynalkiisa sidaan oo kale garoonka looma soo buuxiyo naw wargal mudug iyo somalilan goormay wada ciyaarayaan warba uu adigii qaranka naga wareeranahaye haddaba maamul goboleedyadaad ku soo biidhay waxaa la yidhi cayaarihii shalay soo dhammaaday sida ay taageerayaasha xamaasada ugu samaynayeen iyo sida kubadda xiisaha loogu yeelay saddex arrimood oo guul ah ayay muujinaysaa baa la yidhi waatan tan koowaade in caalamku ogaado uuna qiro horumarka iyo nabadda ka jirta soomaaliya waatan tan labaade dhallinyarada somalilan ee ragga siyaasiyiinta ay beenta ku wareeriyeen inay u baahan yihiin inay soomaalida kale soo dhex galaan oo cayaaraha ka qayb galaan waa qodobka saddexaade dhallinyarada khawaarijta ee duurka ku jirtay geedaha iyo godadka ku hoosoyda inay dareemeen farxadda naxariista iyo nolosha ka maqan ileen meelay ku hadhaan hadeer ma jirti meelaan ku hadhaa hadeer ma jirti warbow kuwa maxaa loo odhan waayey ugadh iyo dugaag iyo ileen xoola ma ahidi aqli iyo garad buu rabbi kugu abuure ku adeegta garashada war la yidhi la kala teg orodsa maahane hadday kuwa duurka ku jiraan kuwaa ku haminaya inay qaranka soomaaliya matalaan mooyaane qaar kamid mid ah ciyaartooydii oo la waraystay meesha ay ka fakarayaan iyo meesha dadka qaarkood joogo waa kala duwan tahay goolkiimarkii galmudug oo ka soo jeeda hirshabeelle master asensiyo oo la waraystayna wuxuu yidhi aniga ujeedkaygu waa inaan soo bandhigo hibadayda ciyaareed kadibna aan qaranka soomaaliya u baxoon u safto marka dadka qoloqolada ka fakaraya dhallinyarada kale matelaya ahba qabiil ma aaminsanay xaggay iyagu u wadaan waarde maxaad ula yaabaysaa malaha way handaraaban yihiin aryaadhaha horta aniga waxaa lay sheega lama igaaro isla dhalatay inay hirshabeelle iyo galmudug u kala cayaaraayeen goolhayihii galmudug koobka u qaadana hir shabeellow ka soo jeedaaho waa heer beled weyne shanta cayaartooyo ugu laacibsaneedna geda amba caabud waaq iyo waxay ka soo jeedaan xataa qardho koonfur galbeed cayaartooydii ka dhaawacantana qaaraaba guriceel ka soo jeeday hadda cayaartu qabiil ma lahayna degaanay aheed war horta kala maanay baawayaal dhalinyarta iyaarasi isdhaxgal bulshiyadan iyaareen laakiin taageeriyaalka iyo qabiilgabiilku weeleen taageerayaashu dhib ma wadin waxa ciyaarta xamaasada iyo xiisaha u yeelana iyagay ahaayeen waxa garoonka bilay oo qurxiyana iyagay ahaayeen waxa bilicda magaalada soo bandhigayna iyagay ahaayeen waxa baatiga qaaliyeeyey oo calamadii gobolladooda ka jartana iyagay ahaayeen laakiin dhibaatada waxaa waday shakhsiyaad baraha bulshada isticmaala oo aan xitaa garoonka tegin qaarkoodna dalkaba aysan joogin iyo dad maangaabahoo mikrofoon hoosta laga geliyey adiganamadayo faynuusa unkaa dhunta alaa kulli xaal wariya dhammaantiin ciyaartii oo lagu kala baxay guulna waa ku dhammaatay muqdishona waa nabad waana wax ilaahay looga mahadnaqo urbow madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu u hambaliyeeyey xulka galmudugga koobka maamul goboleedyada ku guulaystay wuxuu kale u hambaliyeeyey kooxda kaalinta labaad kasta ee hir shabeelle wuxuu kale u hambaliyeeyey intii ka soo shaqaysta hawshaa qabatay wuxuu kale u hambaliyeeyey ciidamada kala gadisan ee amniga sugay waar madaxweynuhu ma hir shabeeluhu ka soo jeeday mise galmudug warwaaqlow hadda waa madaxweynaha soomaaliya war weli sheegasaan sheega laakiin madawiinaha gooroole ma garboodan dhehay war madaxweynaha galmudug qoorqoor oo farxadii ka badatay madaxtooyada albaabkeeda waxa la ballaqayaa la yidhi cid kastaana waa soo gelaysayaa la yidhi welisaqana waa lagu dhex tumay qosolkiisa iyo farxadda ka muuqatana waa la yaabay oo madawiin goorgoora gosol bilaaway war madayow galmudug madaxaa furana warkeeda dhex geline madaxweynuhu wuxuu yidhi kooxda galmudug iyo hirshabeelleba waa u hambalyaynayaa weliba waxa uu qira ciyaartooyda labada kooxood inay si fiican u ciyaareen qurbow madaxweyne qoorqoor waxaa kaluu yidhi haddiina la ogolaado ciyaaraha sanadka damaana annagaa marti gelinayna bow haddaad dhaanka aqbashaanina annagu waa ka qaybgelayna war bashiirow galmudug baa ahayd waxaa sanadkii hore uga baxday cayaarta warbow koonfur galbeed baana koobiyeyso naga dambayse hadda galmudug deris baanu nahay war bashiirow madaxweyne qoorqoorba wuxuu yidhi denijidu noo falayo inaan ku daysannaan rabnaa mukala laygugu naqmiyow ka wadaa waar wallo weyne annaguna ixtiraaf baanu niga sugaynaa idunkuna ciyaaraha ku jirtaane yaabnay annagu iyo sidee waxidinka yihiin warwaaqlow sooma maqal barta barta barta barta ciyaaraha barta war cayaarahan madaxdii hore madaxdii dambeba waa hambalyeeyeen war muuse bixi ma hambaliyeey aryaanaha samigay cabdulla buuqi ayaanta leesla dhex maraya ka yaabay wuxuu yidhi bulshaadu heesku baaraatee banooniyaan la geelin bulshadu heesku baaraatee banooniyaan la geelin buuq cabdulla waxaa ilaahay naga gudbiyo aan maqli jiray bannaanbax buuqla beerta keen bugtiiha noobilaabaate warwar ma haysiine macallinka xulka qaranka xasan sheekh maxamuud oo cayaar u dhexaysa afrikii tireenaga uga qayb galay magaalada roma wuxuu yidhi etoobiya cayaartooyga ka socda abiy axmed shirka ha laga saaro sababtoo ah heshiisya aysan fiifa ogolay ahayn oo xeerka ciyaaraha aanu ku jirin ayuu la galay koox ka cayaartay heerka labaad ee soomaaliya taasuna qawaaniinta iyo xeerarka isboortiga ay xadgudub ku tahay warbow falanqeeyayaasha isboortiga waxay sheegahayaan in abiy axmed ciyaaraha caalamiga laga mamnuuci doono warkalamaanay war mahaysaane ciyaaryahan qadka dhexe uga dheelayay kooxda qawaariinta kana soo jeeday lubnaan ayaa xalay kaarka xasaanka ku qaatay garoonka jeexjeexa ee gobolka mudug kaasoo waayadii ugu dambeeyey martigelinaya ciyaar aad iyo aad u kulul umbow ciyaartaba kama qaybgalahaya miyaa naw waar akhiraaba loo diray baa lagu yidhi tan oo kale yaa arkay oo lubnaanna soomaaliya ma ka ciyaartaa iyadaaba teedu haysataa warqadka dhexoo dhan waa lubnaaniis iyo carab kale halka daafaca khawaariijtana ay oramo iyo afrikaan kale ka buuxaan cayaartooyda soomaalida ee khawaariijtana waa in yaroo ambaah lagu soo qaatay oo garbaha ka cayaartay iyo nambar naynka weerarka ah waar talow tababuruhuna xagguu ka soo jeedaa warwaqlow dadka xantamaa waxay leeyihiin taageerayaasha burco iyo buuraha tooraboora way isku xihan yihiin naw waar buur madownama matelo uma uusa boqor ma ahan war majalladada kalamaan sbortis waxay raadinaysaa milkiilaha kooxda khawaarijta iyo dalka uu ka jeedo war hadday usaama bilaadin iyo eymana dawaahiri dhinteen amaan la kala xigin hadde aryadhaha macallinka xulka qaranka xasan sheikh waxa uu yidhi kooxda khawaariijta bugiseerisidii laga bixiyo ee cayaaraha soomaaliya ka fadhiistaan lama oga ka kadib ay ka cayaari doonaan war hadday african cab nation uga dhammaato ilamaha inay asiyan cab boos ka heli doonaan waar walaweynay ciyaarta somalilan ka socoto war kama haysaane arsenaal baa idin wereeriso ciyaaraha kale ee adduunka ka dhacaya war kama haysaane jiyeeshihii madaxdii somalilan muuse biixi labadii kooxood guurtida iyo wakiilada ayuu madaxa isku geliyey dee doorashadii ciyaartooga mustaqbalkana saasay u xaniban tahay ayahee waaqlow somalilanna cayaartu ma ka socotay eyaantan war somalilan galmudug male waar shacabka waa wada tunnay walbow ciyaartii ka dhacday garow ee puntland mar horaa lagu kala baxay layskuma soo dhawaanoo dani baa koobkii qaaday calaa kulli xaal kalemaanay ummadoo dhan waxaan dhihi lahay cayaaraha cilmiga taabaha wadabarta isboortiga warbow cabdulow aniguna waxaan ku darahayaa barta barta barta barta ciyaaraha barta wargarmigu markay adkaadeen koobkii qaadeen waxay ku heeseen ka badinay ka badinay ka badinay bareer koobkii u hananay bilaahi intaan awoodno guusheennu ma baaqa doonto fariimahaas iyo xubintii kalamaan waxaay u dambeeyeen barnaamijkeenii falanqaynta wararka aniguwaa bootaan kaysaa farsameynaya nabadgelyo